alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed alqaacidatu asaadisatu walarbacuun halkanna sheekhu wuxuu kaga hadlayaa qaacidada ama asalka lix iyo afartanaad ee ka mida min alqawaacid walusuul aljaamica sheekhu waxau uhi raximahullah man lahu alxaqu cala alghayri ciddii xaq ku leh cid kale wa kaana sababu alxaqi daahiran sababta xaquna ay tahay mid daahiroo muuqata ay tahay falahu alakhdu min maalih waxaa u bannaan inuu xoolihiisa ka qaato cidda uu xaqa ku leeyahay biqadri xaqihi qadarku xaqiisu u ahaa inuu ka qaataa u bannaan idamtanaca imtanaca markuu diido inuu xaqiisii siiyo aw tacadara ama ay suurtoobi weydo istiidaanuhu inuu ka idan qaata ay suuroobi weydo qadarka xaqe uu ku leeyahay oo daahirka ah sababtiisu ay daahir ka tahay inuu ka qaataa waa u bannaantahay xoolaha kaas wa in kaana asababu khafiyan hadday sababtuna tahay mid qarsoon uuna xaq ku leeyahay sababtuu ku yeesho ku mutaystayna ay tahay mid khafiyo qarsoon fa laysa lahu daalik uma sugna taasi oo xaq uma yeelanaayo inuu markaa hoos uga qaato xaqa uu ku leeyahay masalada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay cid baa cid waxay ku leedahay xaq bay ku leedahay xaqii waa siin waaye ama xoolihii uu ku lahaa wuu siin waaye xoolihii kaas hadduu wax ka helo intii xaqiisu ahaa ma ka goosan karaa oo hoos ma u qaadan karaa mise kama goosan karo hoos ma qaadan karo culammadu masalada waxay ka leeyihiin saddex qowl qowl odhanaaya mar leyba waa ka qaadan karaa iyo qowl odhanaaya marleyba kama qaadan karo iyo qowl tafsiil gelinaya oo u kala qaadaya sababta xaqu inay daahir tahay iyo in sababta xaqu aynay daahir ahaynay khafi tahay saddexda qowlna qowlkii ugu fiicnaa buu sheikhu maray sharaxana waa ku ishaarayaa waa ku sheegaya wa hada alqowlu mutawasitu bayna alqowlayni wa huwa madhabu alimaami axmeda asaxu alaqwaal marka sababta uu xaqa ku mutaystay hadday tahay mid daahir daahira xoolihii kaa xaqu ku lahaa waa ka qaadan karaa oo hoos waa uga qaadan karaa waxaana loo deliishanayaa xadiiskuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi khudii maa yakfiiki anti wawaladaki bilmacruuf oo hinda waxay ka cabatoo ka ashkatootay ninkeedii abu sufyaan baa qabay dabeedna nebiga sala allahu alayh wasalam bay u timi waxay tidhi inna abaa sufyaana rajulun shaxiix abuu sufyaan waa nin bakhayla namana siiyo wax nagu filan oo masruufkii wax nagu filan oo na kaafinaya nama siiyo xoolihiisa ma ka qaataabay tidhi waxaanu ogayn oo u baahannahay hoos ma uga qaataa dabeed nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alay waslam xadiiska saxiixa khudii maa yakfiiki anti waladaki bilmacruuf ka qaado wax kugu filan adiga iyo ubadkaaga xoolihiisa ka qaado si macruufa wanaagsanna uga qaado marka nafaqadu waa xaq ay ku leedahay zawjadu zawjkeeda ay ku leedahay yacnii ninkeeda inuu masruufo ayay ku leedahay inuu mariimo ayay ku leedahay hadduu wax ku filan siin waayo wax yar oo aynay ah ku talax tegayno qadarkay u baahantahy keliya ah hoos waa u qaadan kartaa xadiiskaasaana u daliila waxaa kaloo soo arooray martida xaq bay leedahay diyaafo iyo marti soor ah markaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi saxaabada haddaa cid u soo hoyataan oo ay martisoorka idin siin waayaan yacnii martisoorka xoog kaga qaata xadiiskaasina saxiixuu ku sugan yahay huwa fi saxiix marka haddii mafsado ka badani aynay ka imanaynin aynay suurtoobi karto martisoorkii inuu ka qaato wuu samaynayaa inuu ka qaato xaalka laakiin mafsado ka badani ka imanayso waxaa loo mancinayaa mafsadada ka imanaysa daraaddeed ee daatadeeda loo mancin maayo marka waxaa la shardinayaa sababta uu xoolaha uga qaadanaya inay tahay mid daahir oo muuqata si aan khiyaano loogu nisbayn markuu ka qaadanayana waa in xoolahani xoole isaga lagu aaminay waynan ahayn bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin ama isaga ha lagu aamino ama yaan lagu aaminin xaqiisii waa ka goosan karaa culamada qaarkoodna waxay ahaen marka isaga lagu aamino inuu wax hoos uga qaataa xaalka noocaasa ma banaana waayo khiyaanaa loo nisbaynayaa xadiiskiina waa nahiyey abu daawuud wakhayruhu ay soo wariyeen addi alamaanata ilaa man i'tamanak walaa takhun man khaanak amaanada u gud ciddii ku aamintay walaa takhun man khaanak hana khiyaamaynin cidda ku khiyaamaysa marka walaa takhun man khaanak waxaa laga qaadanayaa hadday wuxuu tahay wax isaga lagu aaminay inaanu hoos waxba uga qaadanayn taas yadaabaa laga qaadanaya sababta uu xaqa ku yeeshay hadday tahay wax qafiyo qarsoon xaalka caynkaasa waxa weeye ma qaadanayo waayo mid waliba wuxuu samayn karaa inuu xaq ka qaato cid markaa kale xoolihiis qaato oo uu yidhaahdo xaq baan ku lahaa xaqa uu ciddaa ku leeya ku mutaystay waa inay tahay mid muxaqaqa oo la hubo sababtuu ku yeeshayna waa inay tahay sabab daahira haddii kale dariico waxay u noqon kartaa midaan xaqba ku lahayni inuu yidhaahdo xaq baa ku leh uu dadka xoolahooda hoos wax uga gurto ama uga qaato ta kale waxaa dhici kartaa isagaan wax ku lahayn inuu ismoodsiiyo inuu wax ku leeyahay marka qowlkan masalada kala faslinaya oo tafsiilka gelinaya ayaa markaa saxiixa oo insaan loo kala qaado labada xaaladood waa qowlka yacni saxiixa ee fiican weeye mas'aladana waa masaladay culamadu yidhahdaan mas'alatu dafri mas'alatu dafri mas'alada la yidhaahdo weeye oo cidduu xaqa ku lahaa xoolihiisii wax ka mida inuu ku guulaysto gacantiisa ay gaadhi karto ama uu ka qaadan karto alqaacidatu asaabicatu walarbacuun tanna waa qaacidada toddobiy afartanaad alwaajibu binnadri yulxaqu bilwaajibi bisharci wixii ku waajibay nadar oo ruuxu nadray waxaa la haleeshiinayaa bilwaajibi bisharci wixii ku waajibay sharciga ku waajibaa la haleeshiinaya waxay culamada qaarkood u dhigaan hal ilwaajibu binnadri yulxaqu bilwaajibi bisharci aw binnadbi wixii nadar ku waajibay ma waxaa la haleeshiinayaa wixii sharciga ku waajibay mise wixii sharciga ku waajibay lama haleeshiinaye sunnaha la haleeshiinaya sidaasoo kale ayay u dhigaan waxaana ka mid a ah culamada saa u dhigtaa ibnu rajab kitaabkiisa alqawaacid laakiin sida saxiixi waxay tahay in la haleeshiinaayo bilwaajibi bisharci oo khilaafka culamada qaarkood ay keenayaan oo ay leeyihiin waxaa la haleeshiinayaa binnadbi baajihooyinka qaar laga haleeshiinaya yacni saxiix ma aha sababkuna waxay tahay wixii nadar daraaddii ku waajiba waxaa la haleeshiinayaa wixii sharciga ku waajibay waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxauu yidhi man nadara an yutiica allaha falyutichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih ku kastoo ku nadra inuu ilaahay ateeco ha ateeco ilaahay waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih ku kastoo ku nadra inuu ilaahay caasiyana yaanu ilaahay caasiy marka shay taaca ruux hadduu ku nadro inuu fuliyo ayaa ku waajiba marka xadiidkaasi wuxuu ku tusinayaa nadarku inuu ku dareerayo ku soconayo waxaa addoonka ku waajibay meeshiisoo kale inuu marayo markuu ruuxu ku nadro salaad oo salaaddaa uu itlaaqo waxa ugu yara salaaddu ay ku rumoobaysaa waxay noqonaysaa laba ragcadood waxaana ku waajibaysa inuu tukado isagoo taagan sunnaha waxaa u bannaanayd ruuxu isagoo awoodi karaya inuu istaago fadhiga inuu ku tukadaa waa u bannaanay ha laga fadli bato laakiin jaa'is waxa uu ahaa inuu fadhiga ku tukado marka ruuxa nadraayi ma sheegin inuu taagni inuu ku tukado inuu ku nadray ma sheegin laakiin wuxuu idhi salaad baan ku nadray salaadda ugu yaray la tukadaana waa ragcad laakiin ragcaddii waa witri oo witri kale lalama iman karo laa witraani fii leyla maalin in witri la tukadana mashruuc ma aha idan maadaamaanu habeenna la iman karin maalinna la iman karin waxay noqonaysaa salaadda ugu yar ee uu ruuxu la iman karaa laba ragcadood marka qadarka rakacaadka ayaanu sheeginbe nadarkii wuxuu ku dhacayaa laba ragcadood buu ku dhacaya laba ragcadood baa ku waajibaya inuu taagni ku tukado ma sheegin laakiin maadaamay waajibtay oo waajib ay noqotay nadbiga lama haleeshiinaye oo lama odhanayo axkaamaha qaarkood bay sunnaha kala mid tahay oo fadhigaa la tukan karaaye waxaa la odhanayaa mar hadday waajibtay yacni waajibkii baa la haleeshinaya oo waajibkii ruuxu hadduu kari karaayo taagni inuu ku tukado inuu fadhiistaa uma bannaanay nadarkiina saas in la-eg buu noqonayaayo inuu taagni ku tukado ayaa ku waajibay waman nadara siyaaman lazimahu an yubayita anniyata min alleyli ruuxii soon ku nadra soonkaa uu ku nadray waa ku waajibay haddaba markuu waajibay ma sunnaha la haleeshiinayaayoo subaxnimadu iska niyeyn karaa haddaanu wax cunin aanu waxna cabbin oo mufatiraat la iman mise waajibkaa la haleeshiinayaayo goortii waajibka la niyeyn jiray ayuunbuu niyeynayaayo kadib ma niyeynaayo sida saxdii waxay tahay in waajibkii la haleeshiinayo xukunkaana laga haleeshiinayo soon waajiba goortii la niyeyn jiray ayuu niyeynayaa saas aawadeed inuu yidhaahdo subaxnimadaan niyeynayaa markii waaga dillaacay dabadeed ama markii qorraxdu soo baxday dabadeed soonkuna waa nadar ma noqonayso mid saxa waayo mar hadday waajibtay walow binadrihaba ku waajibtee wuxuu yeelanayaa xukunkii waajibkuu yeelanayaa soon waajibana habeenkoo isku jiruun baa la niyeyn jirayee hadduu waagu dillaaco lama niyeeyo man lam yubayit isiyaama min alleyli falaa siyaama lah waxaa laga reebuun soonka sunnaha ah soonka nadarkuna sunne maaha waa faral lianna haada xukmu siyaami alfardi lianna annafla yasixu biniyati min annahaar ruuxii markaa nadra oo salaad ku nadra salaaddaana itlaaqa oo aan mawdic ku qaydin kuma tukanayo kacbada gudaheeda kuma tukanaayo culammada diidaysa salaad farala in lagu tukado kacbada gudaheeda agtooda marka qowlkaa lagu socdo salaadda uu ku nadray kacbada gudaheeda kuma tukanayo nacam low cayana salaatahu fi alkacbati falahu dalika qawlan waaxidan nacamta waxaa loo isticmaalayaa waa xarfu istidraak culammada waxa sheegaa waa yaryihiin laakiin isticmaalka la isticmaalaa waxa weeye istidraak baa loo isticmaalaa oo waxa ka dambeeya iyo waxa ka horreeya nooc tanaafiya ka dhexeeya kaannahu hadalka hore wax laga markaa laga daba tegayo laysmoodsiinaayo in hadalkaa hore markaa uu sugay marka la caddaynayo tan inay ka duwan tahay oo la nafinayo ama cagsiga ay tahay ayaa la keenaa waana sida carabtu ay u isticmaalaan oo si caama ah ay ugu isticmaalaan oo fara badan ha yeeshee culammada waxa markaa qoray in nacam istidraak loo isticmaalo waa nawaadir intaan arkay sujaaci wuxuu ku qoray kutubtiisa qaarkood ayuu ku qoray ou yidhi nacamtu alistidraak maxamed yaasiin alfaadaanina wuxuu ku qoray xaashiyadiisa uu ku leeyahay qawaacidda oo faraa'idka xaashiyadiisa uu ku leeyahay ayuu marka isaguna ku sheegay marka ahlucilmiga qaarkoodna nasan bay u tilmaameen isticmaalka carabtu ay isticmaalaanna waa saas yadaa weeye oo qoraal iyo odhaaha mid walba waa u isticmaalaan nacam inay istidraag u isticmaalaan tanna waxa weeye waa calaa hada alminwaal way jirtaa buu yidhi hadduu salaaddaa uu ku nadray uu ku cayimo nadarka dhexdiisa inuu kacbada gudaheeda ku tukado inuu kacbada gudaheeda ku tukanayo iyadoo xaaladda la ysla ogol yahay kacbada gudaheeda inuu ku tukanayo waayo nadarkiibaa mutacayin ku ah ee ma itlaaqna mar hadday sidaas yadaa tahay waxay noqonaysaa in la yidhaahdo kacbada gudaheedii ha ku tukado saas yadaa bay noqonaysa xaalku itlaaqay oo aanu kacbada gudaheeda ku cayimin nadarka culammada diidaysaa in faral lagu tukado kacbada gudaheeda waxay leeyihiin xaalka caynkaasa mawaadicda kale ha ku tukado nabigana sala allahu calayhi wasalam noloshiisa waxaa laga soo naqliyey muddaduu noolaa hal mar inuu laba ragcadood ku tukaday kacbada gudaheeda mar labaad lama soo rarin weliba taana saxaabada qaar baa nafiyey oo axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa inay saxaabada qaarkood yidhaahdeen nebigu sala allahu alay wasalam kacbada gudaheeda kuma tukanin saxaabada qaarkoodna waa isbaatiyeen oo waa sugeen saxiixuna waxay tahay waa inuu laba ragcadood ku tukaday kacbada gudaheeda ama cidda nafyiday nafyigooda oo ay yidhaahdeen nebigu sala allahu alay wasalam kacbada gudaheeda kuma tukan waxaa markaa iyadoo lagu xambaarayaa waa nafyu cilmin ogaalkooda iyo ka warqabkooday nafiyeen ee nafyi wujuud ma aha oo nafyigu marna wuxuu noqdaa nafyi wujuud buu noqdaa oo jiritaankaa la nafinaya waxaa la leeyahy waxaasi maba jiraan uma dhicin marna waxaa la nafinayaa oo nafyigu u dhacayaa daahir ahaanba ha ahaado in wujuudka la nafyinaye ruuxan cilmigiisa ayaa markaa la nafinaya isagaan ogeyn waa sida xadiidka tirmidi wakayruhu soo wariyeen uu sheegaayo ay culammadu muxadisiintu taxsiiniyaan in caaisha ay tidhi radia allahu canha wa ardaaha man xadaakum ana rasuul lahi sala allahu alay wasalam baala qaa'iman fala tusadiquuh ma kaana yabuulu ila qaacida waxay caaisha tidhi ilaaha raalliha ka noqdee oo raallihaanshaha u siyaadiye uu ka raallida yahaye ruuxa idinku warrama in nebigu sala allahu aleyh wasalam uu kaajay isagoo taagan ha rumaysannina caaisha maa kaana yabuulu ilaa qaacidan xaaluu fadhiyo mooyaane xaalad kale ma kaaji jirin waxaynu ognahay xudayfatu bnualyamaan inuu isbaatiyey oo sugay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu kaajay isagoo taagan bukhaari iyo muslim baana soo wariyey ana rasuul lahi sala allahu alay wasalama dahaba ilaa subaatati qawmin fabaala qaa'ima nebigu wuxuu tegay sala allahu alayh wasalam meel waxa weeye qashin iyo waxyaalliin iyo kudaafad qolo agtood ku sugan deedna nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu kaajay isagoo taagan xadiiskana bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahy marka culammadu waxay yidhaahdeen labadan waxaa la hormarinayaa cidda isbaatinaysa waayo qaacidadu waxay tahay almuhbitu muqadamun cala annaafi ka wax sugaya ayaa laga hormarinayaa ka wax nafyinaya diidaya lianna maca almuhbiti ziyaadatu cilmin waayo kan wax sugaya la jirkiisa waxa ahaatay cilmi dheeraada ziyaadu hayaan kan kalena waxaa lagu xambaarayaa nafyu cilmi nafyu cilmi ayaa lagu xambaaray amsilo badan bay leedahay nafyu cilmigu markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam labada ragcadood ee uu kacbada gudaheeda ku tukaday waxay ixtimaali karaysay inay sunno noqoto iyo inay faral noqoto waxayna jamaahiiru ahlicilmi ku xambaareen inay sunno tahay waayo ficilku cumuum male labadan ragcadoodna faral iyo sunno labadaba inay u dhacaan ma suuragal aha ama faral bay u dhici ama sunnay u dhici laakiin in la yidhaahdo nebigu sala allahu aleyh wasalam waa ku tukaday kacbada gudaheeda waxaan laga deliishanaya faral iyo sunnaba in lagu tukan karo marka lagu yidhahdo faral in lagu tukan karo maxaa u deliila aad tidhahdo markaysaa laba ragcadood buu nebigu ku tukaday marka la yidhahdo maxaa inaad lagu tukan kara maxaa u daliilin aad tidhaahdo laba ragcadood buu nebigu ku tukaday dee labadii ragcadood faral iyo sunno labadaba u wada dhici karaane midunbay u dhici marka mid laysla ysla ogol yahay inay ku bannaan tahay iyo mid aan la ysla oggolayn inay ku bannaan tahay hadday labadaba aqbali karto keebaa lagu xambaari ka la ysla oggol yahay inay bannaan tahay ayaa in lagu xambaara ay ka awlaysan tahay ta kale farallada waxaynu ogsoonahay nebigu sala allahu alay wasalam jamac buu dee ku tukan jiray oo intuu jamac helaayo fardi inuu iskaga tukadaa ma dhici jirin taasna waa qariino kale almuhim ruuxii hadduu markaa salaaddii uu itlaaqo uu ku nadraayey kacbada gudaheeda kuma tukanaayo waayo ahlucilmiga qaarkood baa diidaya in faral lagu tukado kacbada gudaheeda soom nadari cidduu saaran yahay uma sugna inuu markaa sunno soomo ilaa uu nadarkii soomo sida qallihii ramadaanba ruuxay waajib ku tahay aanu ula iman karin sunne soom ah ilaa uu faralka soomo calaa kulli xaal waa mas'ala culammadu isku khilaafsan tahay markaa sheekhu wuxuu maray in soonka nadarka ah ruuxi ay uu saaran yahay inaanu soon sunnaa iskala iman karin taas yadaa abuu maray waxayna ku binaysantahay asal ahaan soon qallaaba ruuxa lagu leeyahay ma soomi karaa soon sunna'a marka culamada qaar waa mancinayaan waxaanay leeyihiin man shaqalahu alfardu can annafli fa huwa macduur ruuxa faralku ka mashquuliya sunnaha ruuxaasi waa macduura cudurdaar buu ku sugan yahay waman shaqalahu naflu can alfardi fahuwa makhruur ruuxa sunna mashquuliyo oo faralkii inuu sameeyo ka mashquuliyo kaasina waa mid la kediyey oo la dagay shaydaan baa yacni dagay awalan waxaa markaa u habboon inuu dimmadiisa beri yeelo maya soonka faralka ahi dee dimmadii baan beri ahayn marka dimmadiisa inuu beri yeelaa raasamaaloo kale ay ka dhiganta sunnaha inuu la yimaadaana ribix iyo macaash oo kale ay ka dhiganta marka ruux raasamaalka badbaadiyey ayaa ribix iyo macaash raadiya laakiin raasamaalkii baan dayacayaa haddana ribix baan raadinayaayo marka macaash baan raadinayaa isma qabanayso culammada odhanaya alwaajibu binnadri lama haleeshiinayo waajibkii ku waajibay asalka sharciga uma jeedaan xagga faraalnimada iyo waajibnimada lagama haleeshiinayo xagga tegista laga tago inuu ismi ka imanayana lagama haleeshiinayo ugama jeedaan ee waxay u jeedaan axkaamaha qaarkood iyadoo waajibkii nadarka ku waajibay ay faral tahay in lala yimaado haddii laga tagana lagu dembaabayo axkaamaha qaarkood ma laga ilxaaqinaya xagga sunnaha taasay ka hadlayaan marka culammada odhanaya sunnaha waxa weeye axkaamaha qaarkood waa laga ilxaaqinayaa waxay leeyihin soom oo kale hadduu ku nadaro barqada waa iska niyeyn karaa ilxaaqan binafli waxay odhanayaan shaygii markaa waajib ku noqday nadarka axkaamaha qaarkood waa in la haleeshiyaa sunnaha saas iyadaabay odhanayaan laakiin saxiixu waa sida kale oo marba hadduu waajib noqday oo nadar ku waajibay waajibaadkii kale ha la ilxaaqiya asalka sharciga ku waajibay axkaamihiina isaga ha la axkaam noqdo alwaajib biasli sharci waa inuu la axkaam noqdaa deliil lagaga duwo lama hayo man nadara an yutiica allaha falyutichu alqaacidatu althaaminatu walarbacuun tanna waa qaacidada siddeed iyo afartanaad ee ka mida min alqawaacid walusuul jaamica alficlu yanbanii bacduhu calaa bacdin maca alitisaali ilmuctaad ficilku qaarkiiba qaarka kale ayuu ku dhismayaa oo ku binaysmaya iyadoo lala qabo xidhiidhkii la caadaystay inuu xidhiidhsan yahay ficilkaa keliya waxau halkan kaga warramayaa sheikhu ficilka keliya ee lala imanaayo waa in itisaalkii iyo xidhiidhkii iyo isku xidhnaanshihii la caadaystay waa inuu isku xidhan yahay oo xidhiidhsan yahay oo kala go' fara badani aanu u dhaxayno zaman badan aanu kala go'nayn hadduu laakiin inqitaacu yahay mid yasiira oo yar yuktafar itisaal haba shardi noqdee waa la cafinayaa infisaalkaa yar ama inqitaaca yar masaa'il dhowra ayuu sheikhu ka tusaaleeyey qaacidada wuxuu yidhi biyo nijaasoobay marka la daahirinayo oo waxaa lagu daahirinayaa biyo badan oo kale in lagu daro lama shartiyo biyahaas lagu darayaa in mar keliya lagu afrogo shardi maaha ee haddii markaa in yar loogu shubo maqsuudkii waa ku xasilaya dabeedna sidii marba in yar loogu shubaayey biyihii ay fara oo deed qollateen ka bateen aasaartii najaasaduna tagtay oo biyuhu markay fara badan yihiin najaasada yar way ixtimaalayaan oo ma saamaynayso idaa balaga almaa'u qullatayni lam yaxmil ilkhabasa waa ka xadiiskii ku soo arooray culamo badani ay saxiixiyeen biyuhu hadday laba jaalxadood gaadhaan najaaso yacni ma qaadaan ee waa ka qaalib noqdaan asaaratan hadday badnaayeen biyuhu oo najaaso yari ku dhacdo najaasada yar waxba kama tarayso waana baaba'is waxay ka dhigantay sidii waxaan jirin haddii haddaba biyuhu ay yaraayeen oo najaasa ay ku dhacdo waxay fuqahada qaarkood yidhaahdaan biyihii baa la badinayaa si najaasada u baaba'do deed biyo badanoo kalea lagu darayaa shaaficiyaduba waa sheegaan fii kutub alfiqh wa kadalika alxanaabila marka biyaha lagu shubayo culamada qaar waxay yidhaahdaan waa inaan marba in yar lagu shubin haddii marba in yar lagu shubo intii horaa najaasoobaysa tii dambe waxay u imanaysa iyadoo wada najaasa yihiin saas aawadeed waa in biyaha badan mar lagu wada shubaa fuqahada qaar baa ishtiraadka noocaasa la yimi sheikhu markaa wuxuu inoo tilmaamayaa shardi maaha mar keliya in lagu wada shubee haddii laakiin si kala dambaysa biyaha loogu shubo ha yeeshee fasli badani aanu soo dhexgelin ee inqitaac badani xaalka caynkaas ah waxay noqonaysaa inuu maqsuud ka xasilo masale labaad wuxuu tusaaleeyey ruuxii baa isagoo tukanaya wuu sahwiyey dabeedna waa salaamad naqsaday isagaan salaaddii dhammaysan dabeed dibbu wuxuu ka xasuustay ama laga xasuusiyey inayna salaaddii u dhammayn maxay culammadu kala qaadaan hadduu fasligu dheer yahay iyo haddaanu dheerayn wakhti badani hadduu soo dhex galay iyo haddaan wakhti badani soo dhex gelin ee fasli yar ay tahay waxa udhexeeya inqitaac yari markay ku timaadee fasligu aanu badnayn dhib ma male yacni salaaddiina markaa waxa weeye markaa uu xasuustay buu la imanayaa waa dhammaystiranayaa intuu takbiirto ayuu markaa dhammaystiranayaa salaaddiisi hadhowna waa salaamad naqsanayaa sujuudu sahwigiina waa la imanaya wa idaa taraka shayan min salaatihi fasallama qabla itmaamiha uma dakara walam yatur lifaslu ataa bimaa tarakahu wasajada lisahwi yani wuxuu la imanayaa wuxuu ka tegey marka uu xasuusta haddaan fasligu dheerayn sujuudu sahwigiina waa la imanaya waa sujuudaya dabeedna waa salaamad naqsanaya hadduu fasligu dheeraado oo curfiga iyo caadada lagu ogaado wakhti badani inay u dhexaysay salaaddii waa inuu dhammaanteed soo celiya nabigana sala allahu alayh wasalam waa dhacday salaadda isagaan dhammaystiranin inuu salaad rubaaci ah oo afar ragcadood ah labadii ragcadood ku salaamad naqsaday sahwi daraaddeed dabeedna markaa saxaabada uu ku soo jeestay dabeedna saxaabadii ay u sheegeen salaaddii inayna dhammayn nebigu sala allahu alay wasalam waa kacay waa takbiirtay labadii ragcadood ee kaluu la yimi waa salaamad naqsaday sujuudu sahwi haddana la yimi haddana waa salaamad naqsaday axaadiistaasna waxay ku soo aroortay saxiixa haddii saxiix la itlaaqo aan waxba la raacin waxay ku dhacdaa bukhaari ama muslim ama labadoodaba isticmaalka culamadu waa saas fi saxiixi inta la yidhaahdo la itlaaqo in saxiix kaleaan saxiixaynka ahayn loo jeedaa wax dhaca maaha ee fi saxiix haddii la yidhahdo waxaa loo jeedaa ama bukhaariiyo muslim waxay isku waafaqeen ama midkood soo saaray oo weliba musnad iyadoo ah u soo saaray ayna mucallaq ahayn waxaa kaloo ka mida qaacidadan tusaalayaasheeda weysadii markuu ruuxu weysaysanayo waa inuu tartiibiyaa waana inuu xidhiidhiyaa muwaalaad sameeyaa haddaba fasliga yar iyo kala go'a yar ee soo dhex gala weysada wakhtigeedii dhib ma leh waana dhacday saxaabada qaarkood sida cali bn abi taalib meel masjidkaan ka fogayn intuu ku soo weysaystay addimada mooyaane inta kale inuu soo socday dabeedna addimadana masjidka agtiisa ku maydhay marka fasliga yari ama kala go'a yari waxba yeeli maayo waxaa la mida dawaafyada hadda marka kacbada lagu dawaafayo sida dawaafkii u socda ayaa waxaa dhici karta in salaaddii la qiimo oo salaaddii soo kala dhex gasho tawaafkii ashwaadu tawaaf inay salaaddii soo kala dhex gashaa dhacda ruuxii waa tukanayaa salaaddu dadka la tukanaya markuuse salaadda ka baxo waa inuu tawaafka halkii ka bilaabaa waana ku binaynayaa ma odhanaayo marba hadduu tawaafkii iga kala go'ay dib baan u soo bilaabay laazima halkaas yanbanii bacduhu calaa bacdin maca alitisaali ilmuctaad marka fasliga yari waxba yeeli hadduu laakiin fasligu dheeraado ashyaada muwaalaadka loo shardinaayo waxay noqonaysaa inuu dib u soo celiyo ayay noqonaysaa ninkii weysada wax ka mida aan dhammaystirine meelihii uu maydhaayo meel ka midoo qallalan la arkay waatuu nebigu sala allahu alayh wasalam amray inuu weysadii soo celiyo lama odhan mawdicaas qallaylku ku jiro xubintaa maydh wixii ka dambeeyena maydh ee wuxuu amraa xadiisku sheegayaa inuu weysadii soo celiyo ayuu amray fa amarahu an yuciida asalaata waalwuduu salaaddii weysadii labadaba inuu soo celiyo amray muwaalaadkay ka deliishadaan culamada qaarkood waxaa la mid a ah itisaalkan markaynu ka hadlayno hadallada dadku ay ku hadlayaan waxaa dhacda istisnaa ama sharti ama wasfi in lagu ladho ashyaadaasina waxay ka mid tahay min almukhasisaati almutasila mukhasisaadka mutasilka ah bay ka mid tahay waxay wax khasistaa hadalkay wax ka reebaysa ee khasisayso markay ku lammaan tahay markaasay takhsiis ka samaysaa markaa ruux hadduu wax sheego oo waxaa istisne ku jiro soo reebista iyo wixii laga reebaayey waa inaan fasli badani soo kale dhex gelin oo intuu hadalkii yidhahdo intuu iska aamuso ha dhow ilaa kada uu yidhahdo ilaa kadaadaasi waxba kuma jiraan ama uu yidhahdo insha allah waa dhaartay masalan dabeedna markuu dhaartay hadhow buu markaa wuxuu idhi in shaa allah oo dhaartii ka dabageeyey markaa tacliiqa mashiicada dee inshaa allaahuna hadday dhaarta ku lamaanaan lahayd ruuxu xinsigii waa kaga badbaadi lahaa dembigii dhaarta oo ah, xadiiska sunanka qaarkood soo wariyeen man xalafa fa qaala fii xalifii in shaa allaahu faqad istasna ruuxa dhaarta oo dhaartiisa gudaheeda ku yidhaahda in shaa allaahu kaasi istisnaa buu la yimi riwaayadka qaarkoodna waxay sheegayaan in shaaa facala wa inshaa shaaa tarak waxa uu ku dhaartay uu yihi wallaahi saasaan samaynayaa inshaa allah mar hadduu inshaa allahu ku ladhay door wuxuu leeyahay inuu sameeyo inuu iska daayo xadiiskaasna waa saabit marka faqad istasnaa waxaa loo jeedaa istisnaagii istilaaxigaa ma aha sharcan baa istisnaa loogu itlaaqay laakiin kii mubawabkee la yaqaanay maaha tacliiqa mashiyada istisnaa lagu itlaaqay xadiiskaana waa ugu soo aroortay aayaadka qaarna waa ugu timi aayaddu ilaahay uu yidhi walaa yastasnuun waxay ku fasireen may bal reebinoo insha allahu may odhan ilaa inshaa allahu ruuxu inuu yidhaahdaa waa bal reebis waxaan sidaa ku dhaartay hadduu ilaahay doono dhaartaasi laasim ku noqon mayso haddaba fasli yari hadduu jiro oo masalan oo kale markuu hadalkii ruuxu yidhi ayaa hindhise ama qofac qabta dabeedna wuu hindhisay ama waa qofacay markii hindhisadii ama qofici ka yimi ayuu dabeedna markaa raaciye u yidhi inshaa allah ama uu yidhi ilaa kada dhib ma leh yacni waana u sugnaanayaa istisnaagiisaas iyo shardigiisaas waa u sugnaanaya masalan hadduu markaa talaaq sameeyo dhowr dumar qabaa dabeedna wuxuu yidhi nisaa'i tawaaliqu ilaa fulaanata dumarkaygu waa iga furan yihiin heblaayo mooyaane istisnaaga ilaa fulaanata uu odhanayaa waa inay ku lammaan hadalka horey wax ka reebayso haddii fasli soo galo waa inuu in yar oo cudurdaar le waa inay tahay ama hindhisa ama qofa ama wax lamida ah. sida markuu hadalkaa yidhi baa matag qabta dabeedna matagii uu sii daayay isla markiiba markaasuu ka dabageeyey ilaa fulaanata waa uga hadhaysaa taa uu ka reebay fasligaa yaree cudurdaarka lihina dhib ma leh culammada qaarkood waxay leeyihiin fasligu haddii aanu cudurdaar lahayn ee ikhtiyaar ay tahay fasliga intiisa yar iyo intiisa badanba haddaanu cudurdaar ku dhicin ikhtiyaar ku dhacay waxba yeelaysaa oo hadalkaasi wuxuu noqonayaa hadal ajnabi ah laakiin waa laysla ogol yahay fasliga yar ee bicudrin ku dhacay bicutaasin aw bisucaalin aw biqay'in iyo wax la mida ah. ka noocaas oo kale waa laysla ogolyahy in waxba yeelin wkadalika kulu qowlin yuctabaru itisaalu bacdihi bibacdin faida alxaqa bikalaamihi istisnaa'an aw shartan aw wasfan fain taala alfaslu curfan lam yanfachu dalika alilxaaqu hadduu fasligu dheeraado oo curfigii caadada lagu garto inuu fasligaasi dheer yahay haleeshiintaasi ma anfacayso wain itasala lafdan aw xukman hadduu laakiin xagga lafdiga ama xagga xukunka ka itisaalo ka xidhiidho kainqitaacihi bicutaasin wa shibhihi lam yadura sheekha laftiisu wuxuu marayaa ikhtiyaaran xataa fasliga yari istisnaaga iyo shardiga iyo wasfiga inuu wax yeelaayo laakiin cudurdaar markay ku dhacday oo cudurdaarkaasi ka manciyey itisaalka fasliguna aanu dheeraan waa mutasilun xukman xagga xukunku mutasil ka yahay hadalku walow xagga lafdiga mutasil bayaanu ka ahaan axaadiista qaarkoodna waa lagu soo wariyey in nebigu yidhi sala allahu alay wasalam wallaahi laakzuwanna qurayshan wallaahi laaqzuwanna qurayshan wallaahi laaqzuwanna qurayshan markii saddexaad buu wuxuuhi in shaa allah fasliga yeli bicudrin iyo biduuni cudrinba inaanu dhib lahayn ay culammada qaar ka deliishadaan xadiiskaas iyo xadiiska kale ee sheegaaya nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu markaa yidhi maka dhirteeda lama gooyo laa yucdadu shajaruhu walaa yukhtala khalah xaramka dhirtiisa lama jaro dhirta aan la jarayna waa dhirta dadku aynay beerin kuwaas weeye markuu sidaa nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam cabbaas baa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi ila alidkhira rasuulkii ilaahayow idkhirka ka la yidhaahdo ka reeb waa caws dameerka ay culammadu yidhahdaan caws dameerka ka reeb waayo guryahooda iyo xabaalahoodaba waa ugu baahan yihiin inay markaa gooyaan caws dameerkoo isticmaalaan oo guryahana ku gufaystaanoo yacay iyo wax la mida ka dhigtaan xabaalaha laftoodana waa u isticmaalaan markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam waxau uhi ila alidkhira hadalkii horena dib uma soo celinoo uma soo bilaabin suu u noqdo kalaam cusub oo hadalkii hore nasakhaayo ee wuxuu ka dabageeyey un ila alidkhira xadiiskaa laftiisa waxay ka deliishadeen culammadu bacdu ahlicilmi fasliga yari inaanu waxba yeelin marka almuhim wixii loo shartiyo itisaal waxay noqonaysaa yacni infisaalka yar ee ku dhacaa ee curfiga lagu garanayo inuu yar yahay inaan waxba yeelayn baa laga qaadanayaa baabkanna uu u guntan yahay oo qaacidadu ku saabsantay alqaacidatu altaasicatu waalarbacuun qaacidada sagaaliyo afartanaad oo ka mida min alqawaacid walusuul jaamica alxawaa'iju alasliyatu lilinsaani laa tucaddu maalan faadila sheikhu wuxuu idhi raximahullah danaha asalka ah xaalay ruuxa u sugnaadeen laguma tirinaayo xoolo ziyaada ah laguma tirinayo oo xaajadiisa ka ziyaada inay yihiin laguma tirinayo qaacidadan uu sheikhu inoo tilmaamaya waxay tahay waxyaalaha qofku ugu baahan yahay daruuri ahaan ugu baahan yahay lama xisaabinayo maal dheeraada lagamana soo qaadayo wax sakadii u diidaya faqiirnimadiina ka saaraya masalan oo kale wuxuu leeyahay guri gurigaasi laakiin waa guri dee degganaansho uu isticmaalaa wuxuu ugu baahan yahay inuu degganaado waxa marka uu leeyahay alaab baa guriga u taalla alaabta noocaasina waa alaabtii guriga looga baahnaa lama xisaabinayo maal dheeraada inay yihiin lagumana odhanayo xajkii waa inaad gurigaaga u xaraashtaa dabeedna marka aad ka soo xajidaa ila xoolaad haysataay adigan guriga markaa ku jiro gurigan lehe guriga iibi kana soo xaji la odhan maayo waayo gurigani waa xaaje asli ah degganaanshu ugu baahan yahay maadaamay saas tahay lama odhanaayo xoolahaad xajka ku awoodaysay waxaa lagu eegayaa gurigaaga iyo alaabta guriga ku taala ee xaraash la odhan maayo masalan waa nin shiikho wuxuu leeyahay maktabad maktabaddaa weyn wuxuu ugu baahan yahay mutaalacadu u taalacanayo lama odhanayo waa inaad maktabaddaada xaraashtaa oo deed aad ka soo xajidaa ama danahaaga kale aad ku awdaa yacni saas iyadaa lama odhanayo faqiirnimadii taasi diidi mayso xawaa'ijta asliga ahi zakadiina markaa waa qaadanaya mar hadduu baahan yahay walow marka guriba ha yeesho oo markaa mid guri leba ha ahaado yacni waayo maal dheerada taa la xisaabin maayo waxaana waxay ka dhigan yihiin fii xukmi almustahlik sidii wax markaa waxa weeye la isticmaalayo oo kale ayuu ka dhigan yahay waxaanu noqonaya xaajadii ruuxa ayaa ku tacalluqda saas aawadeed lagama tegsiinaayo istitaacada xajka lagu awoodayana waxaa laga eegayaa wixii ka siyaada ah xawaa'ijtiisa asliga ah wixii ka siyaada ah baa loo eegaya khulaasada qaacidadu waa saas yadaa weeye saas aawodee infaaqa markii laga warramaayey waa taa qulilcafwa qulilcafwu iyo qulilcafwa waa qiraa'ataan sabciyatan yacnii markay ku weydiiyaan ama waxay ku weydiinayaan maxay baxsanayaan waxaad ku tidhaahdaa cafwi ayay baxsanayaan ama kala baxsanayaa waa cafwi ama cafwi baxsada waxa dheeraadka a ah baxsada oo ziyaadada idinka ah alqaacidatu alkhamsuun qaacidada kontonaad ee ka mid ah alqawaacid walusuul jaamica yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan waxaa sugnaanaya tabacan dabagal waxaa ku sugnaanaya iyo raacis wax kale ay raacayaan aawadeed waxaa ku sugnaanaya ama xaalay wax kale raacayaan waxa sugnaanaya xaal ay wax kale raacayaan waxa sugnaanaya maa laa yahbutu istiqlaalan waxaan sugnaanayn xaal uu mustaqil yahay oo madax bannaan yahay tabacan iyo istiqlaalan xaal in laga dhigo ayaa qumman qaacidada halkan sheikhu inoogu tilmaamaya waxay ku saabsan tahay ashyaada qaarkood waxay ku sugnaanaysaa tabacnimo ay wax kale daba gashay oo ay raacday laakiin gaarkeeda haddii loo gaar yeeli lahaa may sugnaateen masaa'il badan baana baabkaas soo gelaya masalanoo kale waa la nahiyey in waxa weeye waxaweeye uurjiifkaoo kale la iibiyo ama markaa xooluhu waxay markaa uurka ku sidaan in la iibiyo la yidhaahdo yacnii hashaasi neefkay dhalayso ayaan kaa iibinaya ee hadda ay siddo iyo waxyaalaha la midka marka taas waxa weeye waxaan loo gaari yeelayn iibka waxay qaacido kale yidhaahdaan attaabicu laa yufradu bilxukmi shaygu hadduu taabic yahay isaga xukum looma gaar yeelo tabacnimo u raaci karaa wax kale laakiin isaga looma gaar yeeli karo oo lama odhan karo hashaa iyo neefkay uurka ku sido labadaba waa kaa iibinaya neefkay uurka ku sido waxaan kaa siiyey intaas iyada lafteedana waxaan kaa siiyey intaas waxaa la odhanayaa taas noocaasi waa midaan ansax ahayn laakiin hadduu yidhaha hashaa dhalaysaan kaa iibinaya laakiin waxaan kaa siinayaa qiimaha caynka ee caynkaas oo ka badan qiimihii markaa neefkii aan dhalay laakiin aan qayb loo gaariyeelin yacni markaa neefka ay sideen ka noocaasoo kale waa ansaxays neefkanna iibka waa ku jiraa laakiin tabacnimuu ku jiraa xukunna looma gaaryeelin ataabicu laa yufradu bilxukmi mar kale waxay ka cabbiraan yuktafaru fi tawaabici maa laa yukhtafaru fi lusuul tawaabicda waxaa lagu cafiyaa oo lagu dhaafaa waxaan usuusha lagu cafin masalan jahaalada markaa soo gashay shaygu markuu taabici yahay iyo markaanu taabic ahayn ee isagu yahay markaa mid asli oo xukun loo gaar yeelaayo jahaalada soo gasha waa kala duwanta taabicnimadii shaygii taabic ahaa haddii jahaala soo gasho aanu xukunku isagu mufrad u ahayn dhibi kuma sugna hashaa dhalaysaan kaa iibiyey markuu yidhahdo intaasaanan kaa siiyey dhalitaanka kollay ay dhalaysaa qiimay u kordhisay qiimahana bayci waa lagu dalaa ha yeeshee neefka markaa ay siddo xukun looma gaar yeelinoo lama odhan qiimaha intaas la'eg baan kaa siiyey neefka jahaalada ku sugan ee laga jaahilka yahay waxay dhali doonto inay dhicin doonto iyo inay markaa waxaa weeye caadi u dhali doonto oo ay dhammayskeeni doonto inuu lab noqon doono iyo inuu dhadig noqon doono ta noocaasi waxba yeeli mayso waayo waa taabic baycana xukum loogama gaari tabacnimo keliya ayuunbaaba loo isticmaala mar hadday sidaas tahay dhibi kuma sugna qiimahaas badan ee la siinaayo yasbutu tabacan maa laa yasbutu istiqlaalan hadduu laakiin odhan lahaa neefkay urka ku sidaan kaa qiimaha caynkaa ah ee caynkaas hasha ha la iibiye ama yaanu la iibine waxay noqon lahayd ta noocaasi inay marka ayna bannaanayn inayna bannaanayn ayay markaa noqon lahayd waxaa ka mid a ah masaa'isha baabkan soo gudagelaysa simaarta ama midhahoo kale marka la iibinaayo dhirta ka baxay waxaa axaadiista ku soo arooray in markaa nebigu sala allahu alay wasalam reebay in la iibiyo simaarta ilama iyo salaaxood iyo wanaaggoodu markaa u daahiro muuqdo bimacnaa ay bislaadaan haddaynay bislaan in la iibiyo waa la nahiyey oo waa la reebay haddaba waxaa la arkay beerta badankeedii waa bislaatay midhihii ku yaallay waa bislaadeen qaar laakiin aan bislaan baa jira xalka caynkaasa mar haddii markaa waxaway aghlabkii ay bislaadeen inta yaree aan bislaanin tabacnimo ayaa bayceedu ku asaxaya midhahoo isku dhambaana la iibiyey inta kalena dimni ahaan bay ugu jirtaa xukumna looma gaar yeelin laakiin hadduu odhan lahaa midhaha aan bislaanee beerta ku yaallaan kaa iibinaya iyaga keligood may asaxdeen waa ah taabicu laa yufradu bilxukmi taabic xukm looma gaar yeelo laakiin marka guud ahaan laysku iibiyo layidhaha midhaha beertan ku yaallaan kaa iibiyey intii aan bislaan ee ka midi mar haddii badankii bislaadeen waxay noqonaysaa yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan noocaasay noqonaysaa waxaa kaloo baabkan soo gelaya wuxuu iibiyey oo kale guri weyn gurigaasi waa qalabaysan yahay guriga daat ahaantiisa waa la garanayaa laakiin tafaasiisha qalabyada yaalla yacni markaa ruuxa iibsanaya ma oga korka markuu ka arkay gurigii laakiin tafaasiisha hoose aanu ogayn guud ahaanna sidaa looga iibiyey ma ansaxayaa bayca noocaasi mise asixi maayo jawaabtu waxay tahay waa ansaxaya waayo mabiica la iibiyey waa la garanayaa laakiin dimni ahaan waxa ugu guda jiraa garashada aan la garanayn waxba yeeli maayaan waa sida hashaa dhalaysa la iibinaayo ee waxa uurka ku jira aan loo warhayn iyo si ay noqon doonaan waxay noqonaysaa yahbutu tabcan maa laa yahbutu istiqlaalan marka mushtarigu mar hadduu gurigii arkay oo uu marka waxaa garanaayo gudaha waxa ku guda jira guriga ee gudihiisa yaallaa ama qalabyada yaallaa tabac ahaan iibkoodu isaga asaxaya xukumna looma gaaryeelin xukumna looma gaaryeelin wuxuu kaloo sheikhu tusaaleeyey wuxuu yidhi ficillo badan oo ficillada salaadda ka mid ah yaguna waa noocaasoo kale weeye oo ma'muumkii waxaa saaran inuu imaamkii raaco innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo daraaddii ayaa imaam looga dhigay saas aawadeed masbuuqii salaadda lagala hormaray salaaddii muu joogin markii la gelayey markaa qayb salaaddii ka midaa lagala hormaray dabeed wuxuu soo galay isagoo markaa imaamku rukuucaya ama markaaba rukuucay wuu ku xidhay dabeedna waana masbuuq rukuucdu kala qabsaday qiraa'adii faatixada ma akhriyin marka salaaddiisu waxay tabac u tahay salaadda imaamkay tabac u tahay marka tabacnimo ragcaddaasi waa ugu sugnaanaysa ragcaddaasi waa ugu sugnaanaysa wakadalika waxaa sahwiyey imaamkii wuxuu ka sahwiyey ataxiyaadkii dhexe dabeedna ka kacay waa istaagay maamuumkii isagu ma sahwiyin waa og yahay atixiyaadkii dhexe inuu mawdican yahay xalka caynkaasa tabacan lisalaati imaamih imaamkiisa salaaddiisa raacisu raacaya daraaddeed ayuu marka waxa weeye mutaabacada u samaynaya isagu ma saawiyin laakiin xukunkii saawiga wuxuu u sugnaaday mutaabacada imaamka u sugnaaday salaaddiisu maadaamay tabac u tahay salaadda imaamka ay tahay salaadda imaamka ay tahay wakadaa tartiibaadka salaaddu ay leedahay lafteeda wuxuu taabic noqonayaa marka imaamka waxaanu marka kala yeeleen buu yeelayaa masalan wuxuu ku xidhay salaad maqhrib wuxuu ka soo gaadhay ragcaddii ugu dambaysay ragcaddii markuu tukaday oo imaamka la tukaday imaamkii waa salaamnaqsaday isaga laba ragcadood baa u hadhay laba ragcadood ayaa marka isaga u hadhay labada ragcadoodee markaa u hadhay aduu qowlka markaa saxiixa marka lagu socdo baabka noqon mayso laakiin qowl culammada qaar qabaan baa jira haddii shaygu misaal yahayna waxay culammadu yidhaahdaan qowl aqwaasha ka mid a ah wax lagu tusaalayn kara oo misaalku iyo daliilku waa kala gaar misaalka waxaa loo jeedaa waa litawdiixi alqaacida faqad qaacidada in lagu ifsado oo lagu caddeeyo keliya ayaa looga jeeda masalan culamadu waxay isweydiiyaan oo yidhaahdaan ruuxa markaa masbuuqa ee imaamka salaadda kala hormaray qaybta uu salaadda ka soo gaadhay ma awalu salaa baa mise wa aakhiru salaa ma'muumka nisbadiisa maxay u tahay ma salaadda awalkeedii bay u tahay oo uga dhigan tahay mise aakhirkii salaadday uga dhigan tahay waxay culamada qaarkood yidhaahdaan awalkii salaadday uga dhigan tahay bacdigoodna waxay dhahan maya aakhirkii salaadday uga dhigan tahay aakhirkii salaadda ayay uga dhigan tahay qowl udhexeeyaa waxay tahay haddii la yidhaha wuxuu soo gaadhay waa salaadda aakhirkeedii macnaheedu waxay tahay aakhirkii salaadduu tukanayaa oo ragcaddii dambe ah labadii ragcadood ee horena waa qallaynaya madaahibta qaar baa saa maray waxaanay deliishadeen riwaayada odhanaysaa maa adraktum fasalluu wamaa faatakum faqduu waxaad soo haleeshaan oo soo gaadhaan tukada maxaanuu soo gaadhay ragcaddii dambe wamaa faatakum faqduu wuxuu idinka tegayna qadeeya saas aawadeed waxay yidhaahdeen xadiiskaa waxaannu ka qaadanaynaa madaahibta qaarkood waxa uu ruuxan masbuuqi soo gaadhay sida imaamka ay ugu tahay salaadda aakhirkeedii bay isagana ugu tahay salaadda aakhirkeedii awalkiina waa qadaynaya dib buu kala imanaya masaa'il baana ku dhismaysa masaa'isha ku dhismaysa waxaa ka mid ah hadduu waxa weeye ragcad keliya ka soo gaadhay makhribkii haddii la yidhaahdo salaadda awalkeedii buu tukaday aakhirkiina waa u dhiman yahay haddii qowlkaa lagu socdo oo shaaficiya iyo qaar kaleba ay ku tageen waxay noqonaysaa markuu ragcad labaad tukado inuu atixiyaad u fadhiisto ragcadda kalena gaar ka dhigo oo atixiyaad u dhexeeyo haddii la yidhahdo maya aakhirkii salaadduu soo gaadhoo tukaday ragcaddii dambuu tukaday labadii horena waa u dhiman yihiin labada dambe labadaba waa inuu la jahraa atixiyaadna waa inaan udhaxaysin ila siday ahayd buu ku qadaynayaa siday ahayd ayuu ku qadaynayaae waa inaanu atixiyaad u dhaxaysiin labada ragcadoodna labadaba la jahraa hadduu cidu tashwiishinayo ku dhowi ayna jirin qowlka laakiin saxiixa ahi waa sida markaa mashhuurka ee caanka ah shaaficiyaduna ku tagaan oo waa inuu salaadda awalkiisii inay isaga u tahay oo ayna aakhirkeedii u ahayn saasaa arjaxa saas ayaa arjaxa ikhtilaafka ay kala duwanaato salaadda rakacaadkeeda imaamka kay u tahay iyo ma'muumka kay u tahayna dhib male oo noocaasoo kalea waa iskhilaafi karta laakiin intuu imaamka ku xiglan yahay tartiibta siduu u tukada waa u raacaya tartiibta siduu u tukado waa u raacaya masalanoo kale ragcaddii labaad buu soo gaadhay salaaduna waaba rubaaciya ragcaddii labaad markuu la tukaday imaamkii isaga laba ragcadood bay u too atixiyaad buu fadhiistay maamuumka nisbadiisa mawdicani mawdic atixiyaad ma aha hal ragcad keliyuu tukaday innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamku ku raacaya waa la atixiyaadsanaya iyadoo mawdic atixiyaad aynay u ahayn laakiin waxay ugu sugnaatay yasbutu tabacan tabacnimay ugu sugnaatay markuu halkaa la atixiyaadsaday oo ma'muumkii hal ragcad tukaday imaamkiina laba ragcadood ay u tahay ragcaddii saddexaad buu imaamka isu taagay waa tukaday ragcaddii saddexaad markuu tukaday imaamkii waa kacayaa waayo saddex ragcadood bay isaga u tahay ma'muumkiina laba ragcadood bay u tahay mawdic atixiyaad bay halkani u ahayd ma'muumka laakiin waxaa ka xambaaray imaamkiibaa ka xambaarayoo mawdic atixiyaad maadaama aynay u ahayn salaaddiisuna ay taabic u tahay salaadda imaamka wuu raacayaayo atixiyaad ba halkan jira ma aha sujuudu sahwina la iman maayo waayo ma sahwiin ma odhanaayo ataxiyaadkii dhexe marka laba ragcadood la tukado baa iga maqan marka mar hadduu iga maqan yahay sujuud sahwi aan la imanaya sahwi arrinkaas uma dhicin camdi buu u dhacay ha yeeshee tabacnimo uu imaamka raacayo ayuu sidan u sameeyey mar hadduu tabacnimo uu imaamka raacayo ku sameeyey wax xaraji kama saara imaamkaana ka taxamulay marka maxalladaa tashahudku dhacayo iyo ashyaada la midka ah imaamka waxa weeye tabacnimadiisa la eegaya imaamka taabacnimada uu raacayo ma'muumku raacayo imaamka taas ayaa la eegaya marka almuhim wakhtiyada qaarkood waxaaba dhici kartaa imaamku inuu sahwiyo ma'muumku aanu sahwiyo shaki baa ku dhacay ma'muumkii wax shaki kuma dhicin salaadina waa u dhantay imaamkii unbaa wuxuu isku qabtay war ma waxaa tukatay afar ragcadood mise waxaa tukatay marka waxa weeye shan ragcadood isagaa sahwi ku dhacay sida marka uu tukadayna waa sidii saxda ahayd sujuudu sahwi buu shakigiisa daraaddii u sujuudaya ma'muumiintii may sahwiyen salaadduna waa u dhammaystirantahay waxna kama maqna waxna kuma dheeraadaha laakiin sujuud sahwiga waxay ula imanayaan tabacnimo imaamka ay raacayaan bay ula imanayaan masaaisha uu sheikhu u mithaaliyey waxaa ka mid a mas'alo ku saabsan hadday gabadhi ka markhaati kacdo radaaco oo nin iyo eh, xaas uu qabo ayaa gabadhi waxay tidhi islaam baa timi oo waxay tidhi labadiinnaba waa nuujiyey naaskaygaa wada jaqdeen adna waa ku nuujiyey iyadana waa nuujiyey madaahibta qaarkood waxay qabaan iyagoo xadiiska daliishanaya shahaadatulmurdic waxdaha baa la aqbalaya markhaatiga gabadha nuujisada ahi ay ka markhaati kacdo oo ay tidhaahdo labadiinnaba waa nuujiyey keligeed baa la aqbalaya waana shahaado maqbuula ah waxaanay deliishanayaan xadiiska saxiixa ah ee sheegaya wakhtigii nabiga sala allahu alayh wasalam in nin iyo gabadh isqaba wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam islaani ay u timi oo ay tidhi labadiinaba waa idin nuujiyey ninkii baa nebiga u tegey dabeedna waa su'aalay dabeedna markaa nebigu wuxuu u tilmaamay inuu markaa sii daayo gabadha markuu taa weydiiyeyna wuxuu idhi kayfa waqad qiila yacani saad u haysanaysaa iyaduu laba yidhi naas baa wada shaqdeen marka culammada qaarkood madaahibta qaar waxay ku fasiraan ay shaaficiyadu ka mid tahay inay tahay baabu alixtiyaad watawaruc inay tahay xalaal miirad iyo ixtiyaad iyo dadaal inay tahay laakiin aynay waajib ahayn mufaaraqada nebigu u tilmaamayo inuu ka faaruqana baabulixtiyaad iyo tabarruc bay markaa uu nebigu markaa sidaa ugu yidhi bay yidhahdeen waayo yacni markaa shahaado gabadh keliya xukum kuma sugnaado mar haddaan xukunku u sugnaano abwaabta kaleba aan la ogayn inuu ku sugnaado xukunku waxay noqonaysaa mawdicanna inaan lagu sugin nisaab shahaadoo dhammaystiran lama hayo marka waa baabulixtiyaad walwarac culamada qaarkood waxay leeyihiin shahaadaadka nisaabkoodu waxay ku kala duwantahay abwaabta oo abwaabta qaarba nisaabku waa in waxyaalo badan laysla waafaqsan yahay sheegeen haddii zina laga markhaati kacayo waa afar markhaati oo raga oo mu'miniina oo shuruuddooda leh haddii laga markhaati kacayo xoolo waa laba nin ama nin iyo laba dumara ama lug marka waxa weeye markhaatiya lug dhaara oo sha'aatu rajul oo dhaar lagu ladhay ayaa marka ay ku sugnaataa haddii laga markhaati kacayo sariqa iyo eh, qisaas iyo wax la mida waa shahaado laba nin oo shuruuddoodu dhan tahay haddii laga markhaati kacayo yacni shahaadatu aliflaas waalfaqri inuu hebel muflis noqday ama inuu faqiir noqday waa saddex nin xadiiskaana sheegay yacni salaasatu min dawi ilxija min qawmih xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey waa nisaab shahaada yidhahaan xadiiskaa ku soo arooray waa in sidiisa loo aqbalaa haddii waxa laga markhaati kacaya ay tahay oo kale bil waxaa ku filan markaysagaa nin keliya oo ka markhaati kaca bacdu madaahibna waxay kala farqiyaan bisha awalkeeda markay bilanayso iyo markay baxayso ee iftaarka shahaadatliftaar iyo shahaadatu sawmkay kala farqiyaan oo yidhahaan shahaadatu sawm nin baa ku filan shahaadatliftaar laakiin laba nin way noqotay waa tafaasiil culamada isku khilaafsan yihin haddii waxa laga markhaati kacaya ay tahay yacni waxyaalaha wilaadada iyo ashyaada la midkaa ah ku saabsan waxyaalaha dumarku markaa ay iyagu shaahidaan dumar baa ka markhaati kacaya markhaatigoodana waa la aqbalaya marka abwaabtay ku kala duwan tahay shahaadooyinka gabadhaa mar hadduu markaysagaa nebigu sala allahu aleyh wasalam khabarkaa ay sheegtay maadaama uu ka tartiibiyey inuu markaa ninkaasi ka tago aanu sheeginna qariino caddaynaysa inaan saasi waajib ku ahayn waxaa lagu xambaarayaa mufaaraqada uu nebigu amray in looga jeedo mid waajibah saas aawoodee asal baa gaarkeeda laga dhigaya oo waxaa loo yahay shahaadatu lmurdici tuqbalu waxdaha gabadhii murdica ahayd iyadu nuujisay ee tidhi labadiinnaba anaa nuujiyey keligeed baa la aqbalaya waa asal sidiisa loo qaadanaya gabadhaasi laakiin waa gabadh hiqaa ah, waa inay tahay waa in lagu kalsoonye marka markay radaaca ka markhaati kacdo radaaci waa sugnaanaya radaaci markuu sugnaadana nikaaxi inuu fasakhmo ayaa sugnaanaya oo wuxuu u sugnaanayaa fasakhaadda nikaaxu fasakhmaya tabacan iyadoo marka hore dumarka markhaatigooda talaaqa ay ka markhaati kacaan aan laba aqbalin hadday gabadhu tidhaahdo waxaan ka markhaati ahay jamacba hadday doonaan ha ahaadaane inuu hebel heblaaye furay yacni odhaahdeedaa iyo markhaatigeedaa lama aqbalayo ha yeeshee fasakhaadda hadda nikaaxani fasakh maayo waxaa loo aqbalay radaacadii baa hadalkeeda ku sugnaatay cala asaxiix markii radaacadu hadalkeeda ku sugnaatay infisaakhu nikaaxoo nikaaxu inuu fasakhmana tabacnimu u sugnaanayaa walow aslanba yaynay marka hore uga markhaati kici karin arrin marka waxa waxaweye nikaax markaa burinaya ama waxa weeye marka talaaq oo kale yayna asaalatan uga markhaati kici karine laakiin tanoo kale tabacnimo oo u sugnaanaysa alqaacidatu alxaadiyatu walkhamsuun tanna waa qaacidada koob iyo kontonaad alasbaab waddawaaci lilcuquudi watabarucaati muctabara sababaha iyo dawaacida keensanaya lilcuquudi caqdiyada iyo watabarucaati tabarucyada in wax lagu samafalo oo wax la bixiyo iyo wax la mida muctabaratun waa mid marka la ictibaarinayo la tixgelinayo masalada uu halkan sheikhu inoogu tilmaamaya waxay ku saabsan tahay caqdiga uu qofku samaynayo ama ta waxbixinta uu samaynayo waxaa loo eegayaa asbaabteedaa la eegaya haddii waxa ku xambaaray ay tahay asbaab yacni waxa weeye aan fiicnayn oo xukunkan markaa sidaa u tabarrucan sidaa ku sameeyey waxa ku xambaarayna uu yahay sabab kale oo aan markaa sideeda u bannaanayn wuxuu noqonayaa faracanna inaan u bannaanaan calaa sabiil mithaal ninbaa madax ah ninkii madaxda ahaa dadaan markii hore hadiyada siin jirin ayaa hadiyada siiyey waxay u badan tahay dadka markii horeba hadiyadaha aan siin jirinee markuu madax noqday hadiyadaha siinaya waxay u siinayaan inay tahay dana inay ka leeyihiin aynay doonayaan danaha inuu fudaydiyo ama wax ka dhaafo ama wax u sahlo ama inuu markaa waxa weye wax ka dhammaystaan iyo wax la mida ta noocaasoo kale waxay noqonaysaa hadiyadaha la siinayaa midaan markaa bannaanayn waana tii xadiiskii ku soo aroortay hadaaya alcummaali huluulun nimanka cummaasha ee bimacnaa mas-uuliyaadka haya hadiyadaha la siiyaa walow mas-uuliyaddaasi haba ahaatee seke ururin loo diray ha ahaato xilal kale oo ka waaweyn ama la mida hadiyadaha la siiyaa waa huluulun xadiiskaana culamada qaarkood baa quweysay huluulku wuxuu noqonayaa waa khiyaano iyo dhabbin wax la dhabbinayo wey xadiis kale waxaa lagu soo wariyey oo imaam axmed iyo abu daawuud soo wariyeen man shafaca liakhiihi shafaacatan fa faahdaa hadiyatan faqabilaha faqad ataa baaban cadiiman min abwaabi riba culamada qaarna waa taxsiiniyeen ka cid u shafaaco qaadoo wejigiisa ayuu cid ugu shafeeco qaaday dabeedna ciddiibaa hadhow hadiyad siisay hadiyaddaa ay siisay hadduu aqbalo wuxuu la yimi baab yacnii weyn oo abwaabta ribada ka mid a bimacnaa waxaa loo jeedaa wax mamnuuca oo aan bannaanayn ayuu qaatay baa loo jeedaa xadiis kaloo saxiixaynka ku sugan bukhaariiyo muslim waxa uu sheegayaa nin ibnu lutbiya loodhan jiray inuu seke soo ururiyu nebigu diray sala allahu aley wasalam ninkii baa sakadii soo ururiyey markii dambuu xoolihii keenay markaasuu yihi haadaa lakum wa haadaa uhdiya ilay xoolihii buu qayb xaggan u saaro u yidhi intanna hadiyad baa aniga lay siiyey intana waa xoolihii lay diraya ee nebigu sala allahu alay wasalam warkaa kama aqbalin wuxuu yidhi nin baannu shaqo u diranayna markaan shaqo u dirannu odhanayaa kanna idinkaa leh kanna aniga hadiyad lay laysii hallaa jalasa fii beyti abiiha ummi yacni muu fadhiisto guriga aabbihii hooyadiioo fayandura ayuhdaa ilayhi am laa guriga aabbihii hooyadii intuu fadhiisto muu eego in hadiyad loo keeniyo in kale marka nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu markaa yacni radiyey oo aqbali waayey hadalkii uu yidhi hadiyad baa lay siiyey waayo dadka xaaladdan hadiyadda siinaya waxay u siinayaan liajli lmansib ama inay isleeyihiin yacni waxa weye wax idinka baajiyo ama ha fudaydiyo ama wax la mida yacni waxa weye waxbay ka rabaan maadaamay sidaas tahay oo sababta loo siinaya addaahir ay caynkaa tahay waxay noqonaysaa in waxa weeye markaa waxaasi huluul ay noqonaysaa inay bannaanaan waxay culammadu ka reebaan laba ruuxoo markii horeba isku fiicnaayo hadiyada issiin jiray intaanu jagadaba qaban baa xidhiidh iyo tawaasul iyo hadiyad isisiin baa ka dhexaysay dabeedna intii awalba ka dhexaysunbuu sameeyey kamase badin hadduu ka badiyo oo ziyaado lagu daro waxbaa soo kordhay laakiin intii caadadu ku dareertay markii horeba inuu isu hadiyayn jireen oo aan faariq ku jirin intii uun hadday noqoto wuxuu u hadiyeynayaa xaalka noocaas iyadu dhib ma leh waayo addaahir waa in asalkii hore ay iskaga socoto laakiin haddii ziyaado lagu daro intii laga badiyo muctaadka iyo caadadu ay ahayd qabla almansib waxay noqonaysaa yacni waxaa ka ziyaadada inay maqbuul ahay marka baabka xiyalka ee xaaraamaha marka waxaweye xiyeelada loo samaynayaa waxay noqonaysaa mid marka waxa la eegayo oo marka waxaweye xeeladaasi aynay ansaxayn marka tusaalayaasha aynu sheegnayna baabku xiyalkay gelis waxay kaloo culamada qaarkood ay geliyaan baabka xiyalka badeecadaha dadka iibinaya waxay sameeyaan qaarkood shaygu markuu naqad yahay iyo markuu amaahi yahay inay kala farqiyaan qiimaha ay yidhaahdaan ma naqad baad ku iibsanaysaa mise amaah haddaad naqad ku iibsanayso intaa iga siiso intaa bixi haddaad amaah ku iibsanaysana in ka badan intuu naqadka ku iibinayey ayuu odhanayaa intaasaan kaa siinay ta noocaasoo kale fuqahada in badani waa banneeyeen oo waxay yidhahdeen dhib ma leh haddii uun caqadku tuu ku dhacay la garanayo oo jahaaladaa taraddudka ku saabsan ee haddii waxa weeye naqad ay tahayna intaasaan kaa siinaya hadday amaah tahayna intaasaan kaa siinaya taraddudkaa laga baxo mid lagu jasmiyo walow qiimaha badane amaahda ahba lagu jasmiye dhib ma laha baa fuqaha badan yidhahdaan waayo cillada loo diidaya baycatayni fii bayca waxay yidhahdeen cilladu waa jahaalo laakiin bacdu ahlicilmi waxay ku tageen sidaasi ka duwan sidaasi ka duwan bay ku tageen waxaanay yidhaahdeen cillada loo diidayaa ma aha jahaalo aan la garanayn caqadkutuu ku dhacay ee cillada loo diidaya waa inay tahay xiilatun liriba inay xeelad ribadii u tahay oo ruuxii markuu waxaweeye cid wax amaahiyo amaahdii inuu dulsaar yidhaahdo waa igu dul soconaysaayoo faa'iida ay igu kordhaysa ta noocaasi ribay ahayd qacan waana caddah tii dadkii markii laga manciyaa waxay doonayaan inay la yimaadaan wasiilo kale oo ay markaa faa'iidadiina heli karaan una bannaanaan kartaa wasiiladaasi maxay tahay wasiiladaasi waxa weeye waa inuu yidhahdo marka horeba qiimahan kaa siinaya amaahda waa ka badantahay qiimaha naqadka shayga haddaan boqol siinaya boqol iyo labaatan baan adiga kaa siinaya ama boqol iyo soddon baan kaa siinaya waayo waa amaah caqadkiina saasuu inoogu dhacay ta noocaasi ribadii unbaa xeelad la sameeyey saas awadeed ta noocaasi ma bannaanaanayso qowlka saxiixina waa qowlkaas ee siday marka agsarku ku tageen oo ah way iska bannaan tahay laba qiimahaba loo kala yeelo naqadkiiyo amaahdaha loogu kala yeele qawlkaasi sax maaha waxaana u daliila inayna bannaanayn xadiiska markaa sheegaaya ee uu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man baaca baycatayni fii baycatin falahu awkasuhuma aw irdiba xadiiskuna waa saxiix qofka laba bayco iibiya oo shay keliyo la iibinaya ku sugan in kaana naqdan fahuwa kada wain kaana daynan fahuwa kada hadduu waxa weeye naqad yahayna intaasaan kaa siinayaa hadduu nasii'atan bimacnaa dayn yahayna intaasaan kaa siinaya waa laba qiimo oo ku kala binaysan amahnimo iyo iyo naqadnimo falahu aw kasuuma aw riba wuxuu leeyahoo u sugnaaday labada qiimo ka yar buu yeelanayaa haddii kale ribuu yeelanaya qiimaha badan hadduu qaato kilibuu qaatay marka xadiidkaasi wuxuu inagu baraarujinaya xadiiskana culamaa markaa doore ayaa saxiixisay waxaana ka mid ah wa minhum sheikh alalbani waxa waa saxiix cillada loo diidayo baycataynka xadiidkaasi wuxuu caddaynayaa inaynay ahayn jahaalatu thaman oo lacagta lagu iibsaday qadarkeeda inaan la garanaynin oo labada kuu ku dhacay caqdigu aan la ogayn cilladu inaynay taa ahayn khilaafan liljumhuuri laakiin cilladu ay tahay inay tahay xeelad ribada inay u tahay oo ribadii baa la doonayaa waddo yaroo kaleoo laga soo galo oo yacni markaa ishkaalkiina laga baxsado ribanimada maqsuudkii ribe in la rabayna la helo maqsuudka ribo waa qiimaha ziyaadada ah ee dayntii ka dheeraadkaa in la helo qiimihii yaraana waa ku naban yahe waa lagu nabayba way taallaa meesha laakiin dee magac kalea loo yeelo waxa lee iibkay ka mid tahayoo dayntiina waa tahay qiimihiina waa la dul saartay inay deyn tahay daraaddeed baana qiimaha loo dul saartay dee marka xaggay uga bixi ribanimadii marka saxiixu wuxuu yahay qowlkaas waana sida sheekhulalbaani wa hayruhu waa siday ku tageen marka qowlkaasi waa qowlka qawiga wiy qaacidadan waxyaalaha kale soo gelaya waxaa ka mid a ah abwaab badan oo fiqiga ah ayaa markaa soo gelaysa oo haddii waxyaalaha qaarkood loo samaynayo niyo oo niyadii iyo ficilka ay iskhilaafaan waxaa la eegayaa marka waxa niyada iyo xaamilkaa la eegaya maalan waxaynu ogsoonnahay ruuxa markaa la ikraahe la dirqiyo waxbaa la odhanayaa ikraah mulji ah waxbaa lagu odhanaya waxaa samee waxaana loogu odhanaya ikraah shuruuddiisa dhammaystirtay waa lagu dirqinaya wuxuu ruuxu samaynayaa ficilkii waa ka dhacayaa laakiin furad buu u samaynaya naftiisa uu ku furanayo odhaahdii la yidhi dheh waa odhanaya ficilkii la yidhi samee waa samaynayaa mooyaane dee wixii aan ikraah gelin waxaa u bannaan inuu sameeyo wixii ikraah aanu gelin iyadoo waa laga reebaya haddii la yidhahdo qofka macsuumkaa dil haddii kale adaanku dilaya uma bannaana inuu dilaa ikraahna u bannayn maayo waayo naftuu dilaya naftiisu maa kala awlaysna naftayda inaan badbaadiyaan nafta hebel u tegsiinayaana waa midaan bannaanayn haddaba ashyaadii ikraahu geli karaayey shuruuddii ikraahu markay dhammaystiran tahay ruuxu waa ku dhawaaqaya ama ficil ahaan buu u samaynayaa iyadoo qalbiga xaggiisa ay ku sugan tahay nafurad keliya inuu u samaynaayo sidaas marka waxaa la odhanayaa hadday talaaq tahay hadday xorayn tahay hadday hibe tahay hadday iqraar tahay kullu daalika waxay noqonaysaa biictibaari alxawaamil maadaama la eego wixii ku xambaariya daacigii la eegaayo iyo wixii sababay waxay noqonaysaa laqwi waayo xaamilkiiyo sababtu waxay ahayd ikraah bay ahayd ikraah ayay ahayd wakada ashyaada qaarkood buu wuxuu u samaynayaa jahli isagoo moodaaya inaanu dhib lahayn in waxaasi uu xaaraan yaho aanu bannaanaynna weligiibaama maqal sababtu u sameeyeyna waa liljahli waxaanu isleeyahy leeyahy waa iska mubaax xalka caynkaasoo kale iyaduna waxay noqonaysaa jahligaasi maadaamuu u sababay wuxuu noqonayaa markaa mid aan muctabar ahayn ficilkani ayuu noqonaya laakiin wax damaan leh hadday noqoto damaanki isagu kuma dhacayo jahliga waxay culamada qaarkood geliyeen masaa'il badan oo ku saabsan xagga qasadka iyo niyada sida culammada xanaabiladoo kale waxay geliyeen masalan ibnu cusaymiin wuxuu misaalinayaa nin baa wuxuu arkay xaaskiisii oo nin la taagan ninkiibu wuxuu mooday inuu nin ajnabiya yahay dabeedna wuu xanaaqo waa furay kadibu wuxuu ogaaday ninkii la taagnayd inuu walaalkeed ahaa ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa mar haddii xaamilka ku xambaaray inuu fura ay tahay nin ajnebiyay la taagnayd uuna ajnabigii noqon waaye furi mayso kole masaladaas iyo masaa'il kale iyadu waxay tahay waxyaalaha ikhtilaafulmadaahibkay ku saabsan tahay waayo xanaabilada iyo shaaficiyadu marka hore cuquudda waxay ku kala duwan yihiin qaacido qaacidadii baa warkanna ku binaysanyihi waxay isweydiiyaan hal yuctabaru fi alcuquudi waalmucaamalaati almaqaasidu waanniyaat aw ilalfaadu cuquudda iyo mucaamalaadka ma waxa la ictibaarinayaa qasdiyadiyo niyooyinka mise waxa la ictibaarinayaa xukun ku xidhan yaha alfaadiyo erayada labada madhabood waxay ku kala duwan yihiin qaacidada alxanaabila waxay leeyihiin alcuquud iyo almucaamalaat waxaa la ictibaarinayaa qasdiyadiyo niyooyinka shaaficiyaduna waxay leeyihin maya waxaa la ictibaarinaya alfaadda muxuu yidhi qole waxay leeyihiin muxuu u jeeday muxuu qasadkiisu ahaa qolna waxay leeyihiin maya muxuu yidhi iska dhaaf qasadka halka iga dhigo muxuu yidhi haakada qaal marka wuxuu ku xidhan yahay caqdiga iyo mucaamalaadkuba alfaaddiiyo erayada marka shaaficiyadu waxay qabaan inuu alfaaddiiyo erayada ku xidhan yahay xanaabiladuna waxay qabaan qasdiyadiiyo niyooyinkay ku xidhantay saas aawadee hadalka ibnu cusaymiin marka uu leeyahay qaacidada markuu sharxaayo masaa'ishu tusaalaynayay ka mid tahay masalada iyo masalooyin kaloo la mida laakiin waxay ku dhisan tahay marka hore cuquudda iyo mucaamalaadka waxaa la ictibaarinayaa inay tahay qasdiyad iyo niyooyinka masaa'isha qaacidadaa ku dhismaysana waxaa ka mid a ma maqaasidiiyo niyooyinka la ictibaarinaya mise alfaadda masalan qadiyadda ku saabsan gabadha hadday talaaq codsato ay tidhahdo ninku hay furo oo furitaan ay doonayso oo dabeedna markay furitaankii doonto ay tidhahdo meherkiina waan ka saamaxay uu isna yidhaahdo dalqad baan fura khulci eray ku saabsanna aan lagu lafdinoo lagu dhawaaqin meherkana saamaxaad laga cabbiro ha yeeshe talaaqa iyadu codsatay shaaficiyadu waxay leeyihin khulci maaha waayo khulci laguma dhawaaqin dalqadda iyo xoolaha meherkaa la ysku iibinayaana laguma dhawaaqin mar haddaan lagu dhawaaqin waa talaaq rajciya dib waa ka raajacsan karaa khulcina maaha xanaabiradu waxay leeyiin maya lafdiga saamaxaadda iyo yacni erayadan iska dhaafa qasadku muxuu yahay sow gabadhani mukhtalica ma ahoo ma dalbanayso iyadoo dalqadoo dooni mayso ninkuna ma laha furi maayo sow si ay nafteeda u furato waxay u saamaxday qasadku ma aha maadaama ay sidaas tahay walow eray khulciba yaan lagu dhawaaqin dalqadda iyo meherka in laysdhaafsanayana yaan lagu dhawaaqin oo labadaa laysku iibsanayee qasadku mar hadduu caynkaa yahay gabadhaa ma raajacsan karo dalqaddaa la furay baa inay ku noqonaysa culamada qaarna waxaabay leeyihin khulcigu marka hore waa fasakh halka xadiiska bukhariga waxaa ku so aroortay watalliqha tatliiqatan hal dalqad fur calaa kulli xaal faski laga cabiriyaa iyo talaaq laga cabiriyaaba waxay noqonaysaa baa'ina wax raajacsi la yidhahda ma laha ha yeeshe waxa u bannaan hadday isogolaadaan dib inay isu guursadaan waa u bannaanta laakiin raajacsi waa dhinta marka eh, qaacidadaasi waa qaacida muhima kolley waana aad iyo aad bay isugu khilaafsan yihiin labada madhabood masaa'il badan baana ku kala binaysan ma maqaasidiiyo niyooyinka la eegaya cuquudda iyo mucaamalaadka mise alfaadda la ictibaarinayaa masaa'il badan baa ku binaysan baabkaas ibnulqayimna qaacidadaas in cuquudda iyo mucaamalaadka maqaasidiiyo niyooyinka la eegaya alfaadda aan la eegayn kitaabkiisa iclaamu almuwaqiciin can rabbi alcaalamiin juska saddexaad buu aad ugu dheeraaday istidlaallo badanna uu deliishaday yacni markaa baxsi dheer buu halkaas yacni ku sii daayey baabkan waxyaalaha kaloo soo gelaya waxaa ka mid ah ruux baa ruux wax amaahiyey baabkii xiyalkay gelaysa xeeladaha ama ahdii isagaan u gudin uu wax amaahiyey ayuu hadiyad u keenay hadiyad ayuu u keenay amaahdiina waa ku leeyihi hadiyaddaa haddii caadadoodu aynay ahayn inay isu hadiyayn jireen ee liajli amaahduu amaahiyey oo hadiyadda ugu keenaayo xaalka caynkaasi hadiyaddaa kama aqbalayo ama hadduu qaato xoolihiisii inay ka mid tahay buu ictibaarinayaa baaqiga uu ku leeyahay intanna uu ka jarayo waayo qaacidu waxay tahay kullu qardin jara manfacatan fahuwa riba amaah kastoo manfaca soo jiiddaa waa riba qaacidadu waa caynkaa waxaana dhici karta hadiyaddan inuu u siinaayo yacni muddada yaanu kugu kidkidin ha kuu kaadiyo marka maadaamay sidaas tahay waxay noqonaysaa inaanu aqbalin oo aanu qaadan haddii waxa weeye dayntii marka uu bixinayo hadduu ziyaado soo raaciyo dhibi kuma sugna laakiin ka hor hadduu ziyaado bixiyo waxay noqonaysaa mid mamnuucan bannaanay tanna waxa loo deliishanayaa marka uu daynta bixinayo aan waxba ku hadhaynin waxaan lagu ballamin inuu ku ziyaadiyaa inay ixsaan iska tahay xadiiskii markaa jaabir baa u deliila ee saxiixa oo nebigu sala allahu alay slam jaabir ibni cabdillahi wuxuu ka ibsaday awr jaabir wuxuu shartistay waynu soo aragnaye inuu madiino ku gaadho madiine inuu ku gaadho lacagtuu nebigu ku ibsaday dayn bay ahayd madiine markuu yimi ayaa nebigu sala allahu alay slam dayntii waa siiyey wa zaadahu waana u kordhiyey xadiiskuna saxiixaynka weeye waa bukhaariyo muslim marka xadiiska waxay culammadu yidhaahdeen wa xiina alwafaa marka dayntii la bixinayo aan waxba ruuxi ku hadhayn ziyaado aan laysla ogayn amaan lagu ballamin wuu raacin karaa waana samafal iyo khayr laakiin ka hor inuu ziyaado bixiyo iyadoo dayntii lagu leeyihi ama inuu ziyaado kula ballamo ama inuu u ballanqaado inuu u soo kordhinayo kullu daalika markaa mid bannaan maaha ziyaadadan inuu aqbalo maaha halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atub ilayk